بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نائب الفاعل بابك نائب الفاعل أيينك بالله بيناه نائب الفاعل وبابك نائب فاعلك naa'ibu faacilku waxa weeye marka faacilka la xadfo ujeeddooyin xagga balaaqada lagu dhigtay darteed marka loo xadfo ayaa la samaynayaa wax faacilkii wakiilka ah oo afar mid ahaana mafcuulun bihigu wakiil buu noqdaa masderkuna wakiil buu noqdaa darafkuna wakiil buu noqdaa jaar iyo majruurkuna wakiil bay noqdaan afartaas mid ka mida ayaa wakiil noqonaya laakiin laba ka mid ihi wakiil ma wada noqon karaan ama saddex ma wada noqon karaan ama afartuba yuxdafu waa la xadfayaa alfaacilu faacilka ayaa la xadfi kaynu faacilka u arkayno waa la xadfi fayanuubu waxa wakiil noqon canhu xaggiisa fii axkaamihi xagga axkaamtiisa kullihaa gebi ahaanba waxa wakiil kaga noqon mafcuulun bihi mafcuulun bihigii baa wakiil ka noqon sagaalka xukun ee faacilku uu leeyahay sagaalkaba mafcuulun bihigii ayaa la yeelan doona hadduu faacilku marfuuc ahaan jiray marka la xadfo mafcuulkii mansuubka ahaabaa marfuuc laga dhigi oo xilkii lagu wareejin sagaal xukun oo faacilka loo yaqaanay buu mafcuulku la wareegi fa in lam yuujad haddaan la helin mafcuul haddii jumladaba mafcuul laga waayo famakhtasa ka khaaska ah ayaa xukunka la wareegi famakhtasa midka khaaska loo yaqaan ayaa la wareegi buu ina yidhi xukunkii famakhtasa waa khaas oo watasarafa welibana tasarufay mutasarif waxau noqon karaa maxallo kala duduwan ama xarake kale duduwan buu qaadan karaa oo min darfin darafkii ah ow majruurin ama majruurkiiah ikhtisaaska saddex mid ahaan buu ku helaa darafka iyo jaar iyo majruurku idaafada way ku helaan al lagu macrifeeyana way ku helaan sifo loo sameeyana way ku helaan ow masderin ama masderkiibaa wakiil noqon oo masderka ayaa waxyaabaha naa'ibkaa ku soo biiri wa yudamu waa la godi awalulficli ficilka awalkiisa mutlaqankii oon la kala qaadayn ficilku hadduu maadi yahay iyo hadduu mudaaric yahay labadaba xarafka koobaad waa in la godaa marka majhuul laga dhigayo waa mutlaqan amarka isaga majhuul lagama dhigo oo amarku sidiisa majhuul ma noqdo ayaynu nidhi wa yudamu waa la godi awalulficli ficilka awalkiisa mutlaqan kii oon la kala qaadaynin oon maadi iyo mudaaric loo kala qaadaynin wa yushaarikuhu waxaa la wadaagi awalka haanii naxwi tucullima tucullimo iyo kuwa lamidka ah haanigooga ayaa la wadaagi oo marka awalka maadiga la godo haaniga xarafka labaadna waa la godi laba oo godan baa isku xidi waxaa looga jeedaa naxwi tucullima ficil kaste oo taa-ulmudaawaca ul ka bilowday ama ta zaa'ida ah xarafkiisa koobaad waa la godi ka labaadna waa la godi laba xaraf baa la wada godayaa tacallama waxbuu bartay marka majhuulaad ka dhigaysid waxaa loogu dhawaaqayaa tucullima ta'dana waa la damini taanigana waa la damin tucullima wa yushaarikuhu waxaa awelka la wadaagaya damaha haanii naxwi tucullima tucullimo iyo kuwa la midka ah haanigooga hadda ereygaa naxwiga ah ee tucullimo ka horeeya ardayga sarfiilaha ah unbaa fahmaya naxwi tucullima tucullimo kuwa lamidka abaa lagu yidhi yaa lamida markaa koob iyo toban wasan saddex iyo tobankii aan naqaanay ee khumaasiga ahaa inaga tuur saddexda hamsatulwasliga sita maxaa soo hadhay tobankii taa-ulmudaawacada sitay xabadii tafaclala la odhan jiray faclala ka timid u keen koob iyo toban wasan baa xarafka labaad la godaa tucullimo wuu sheegay wasankeeni tobankuu ka aamusay ereyga naxwiya buu usoo gaabsaday naxwi tucullimo markuu ku leeyay naxwigaasi waa tobankii soo hadhay wasankan uu sheegay mooyaane halkii wasanna intaasoo boqol iyo intaasoo kun oo erey baa ka iman kara wa haalisu naxwin duliqa unduliqa iyo kuwa lamidka ahaalis ka oga ayaa la wadaagi oo isna la godi awelka marka la godo ficilka unduliqa ee hamsatulwasliga ka bilowda xarafkiisa saddexaad baa isna la wadaagaya oo la godaya haddaba unduliqa garatay markaad uda godo da'da ayaa ka saddexaad ee da'daana waa la godayaa undu ayaa la odhan maxaa unaxwiya haddaba unduliqa sideed iyo toban wasan baa unaxwiya sagaal iyo toban bay ahayn wixii hamsatulwasliga qaadan jiray sagaal iyo toban wasan oo sagaal iyo toban kaba hamsatul wasli sita ayaa marka infacala iyo iftacala oo muctalulcayna uuna ahayn ayaa la damiyaa xarafka saddexaad indalaqa wuu sheegay naxwigooguna waa siddeed iyo tobanka soo hadhay sarfiilaha garanaya markaa siddeed iyo tobankaana ereyga naxwi ah haddaynu macneeyeysnaa halkan siduu ugu jiro waa siddeed iyo tobanka soo hadhay buu tilmaamayaa laakiin qofka naxwiilaha ihi ee dee kuwaa aan kala garanaynin waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo naxwi lamida un inuu ku daayo unduliqa waxa lamida ma fahmayo bikulli diqa waxa looga jeedo iyo ereyga lamidka ah waa siddeed iyo toban wasan baa looga jeedaa ereye haddii la yidhaahdana ilaahay baaba garan lama ma koobi karayna ereyada lamidkaa aad bay u tiro badan yihiin wasanadoodaa la koobi karaa wa yuftaxu waa la fadxin maa xaraf ayaa la fadxin qablal aakhiri ka u dambeeyo hortii ku sugnaaday filmudaarici mudaarica ficilka mudaaric qabla alaakhirkiisa waa la fadxin hadduu fadxo hore sidan jiray sida yaclamuna mid dambe ayaa la qadari fatxa ayaa loo qadari mudaarica qabla laakhirkiisa walow fatxuhu muqadaraba ha ahaato sida yuqaalu oo kale yuqaalu waa mudaaricu awelka waa la damiyey qabla alaakhirka fadxihiisiina sarfiiluhuu garanaya yuqaalu asalkeega sheeg marka la yidhaah qabla alaakhirka oo wow ah oo fadxisan buu ku dhawaaqaya yuqwalu buu odhanaya wataa fadxadii la doonayay yuqwalu yuqaalu waa calaa wasni yufcalu iswaafaji yuqaalu iyo yufcalu yuqwalu fadxaya qablalaakhirka wa wayuftaxu markuu ina leeyahay walow muqadara sidaa yuqaalu oo kale wayuftaxu waa la fadxin maa xaraf ayaa la fadxin qablal aakhiri ka u dambeeye hortii ahaaday filmudaarici mudaarica dhexdiisa wayugsaru waa la kasrin filmaadii maadigana qablaalaakhirka waa la kasrin walow kasrahaasi muqadaraba ha ahaato hadduu awel hore sii kasranaa kasrisnaan jiray kasraha majhuulku waa mid cusub calima hadduu ahaan jiray oo qablal-aakhirku laamka sirsan uu ahaa culimo marka loogu dhawaaqo kasrihii hore maaha waa kasro dambe cusub oo la qadaray kasraha haddii la doono muqadaraha laga dhigo sida tusaale ahaan qiila oo kale qiila markaan doonayno waa ficil majhuula haddii qiilo wasankeega sheeg lagu yidhaha adigoo sarfiilo ah hulaasiga fucila baa lagu majhuuleeyaa fucila daraba maxaad odhan duriba qaala hadaba qiila markaa tidhaa maanta waynu isla dhaafaynaa dee dulxaadsigii qiila saasaynu odhan jirnay majhuul bay ku tahay awalkaa la kasriyey qablal aakhirka iyo areeban baa laga dhigay xataa ruuxulicraabka saasaan ku marayn war sidaa looma baahna maanta sarfiila tahay waa inaad ogaato qiila in calaa wasni fucila lagu sarjarayo kolka kasra muqadara ayaa jirta qiila hadaba fucilo ugu dhawaaqa aslu qiilo sheega dib lagu dhaha maxaad odhan macal dee caynkeegii qablal aakhirka waad garanaysaa xarafkuu yahay qowiladaad o dhan qowila wataa kasrihii soo baxay qowila kasrihii toos buu u imanaya markaa qiila awelkana waa la damiyey qablalaakhirkana waa la kasriyey laakiin iclaal aawadii qowile marka la yidhaa asalkiibaa ahaa iclaal dartiibaa qaafkana loo kasriyey wowgana ya looga dhigay oo qiilo loo yidhi iclaal baa qiilo ka dhigaye asalku qiilo maahe waa qowila asalku ficilka majhuulka wasankiisa fucila la yidhaha fucila fucila maadi hulaaiya markuu yahay fucila wa yugsaru waa la kasrin fil maadii maadiga waa la kasrin qabla laakhirka walow muqadaraba ha ahaato walaka waxa kuu sugnaaday fii naxwi qaala qaalo iyo kuwa lamidka ah wa baaca iyo kuwa lamidka ah qaalo garanaye maxaa u naxwiya haddaba waxa u naxwiya toddoba shardi wixii laga helay shaygii toddoba shardi laga helay naxwi baa qaalo la odhanayaa wasan ahaan haddii la yidhaahdana saddexdii wasan ee muctalalcaynka ahaa facala facila faculo oo muctalalcayna ayaa naxw qaala looga jeedaa toddobada shardina wa inagii nidhi kow inay ficil yihiin laba inay mujarad yihiin saddex inay hulaasi yihiin afar inay muctal yihiin shan inay muctalulcayn yihiin lix maxaynu nidhaahnaa muctalulcayn iyagoo in mucal ay yihiin toddoba inaan la tasxiixinin cayntaa oo dee una noqonin lafiif almaqruun toddobadaa shardi marka aynu helo oo walow la odhan karo shardigaa ah toddobaad ee yaan eh, saxiixka saxiix laga dhigin mucalka ayaa sheegaya waa laga maarmi karaa kolkaa shardiga toddobaad lixdaasaad ku soo urursan kartaaye wixii lixdaa shardi leh ayaa horta naxwi qaala looga jeeda dayla waynu marno laamiya aan ku maraynay xataaye laamiyaan todobada shardi ku marnay toddobuu ahaa laamiya markaan maraynay xabada toddobaad itisaaluhu bidamiir rafci mutaxarig baynu ku marnay itisaaluhu bidamiir rafci mutaxarig haddaba qaala iyo daaca oo toddobadaa shardi laga helay awalkooga waxaa kuugu bannaan saddex mid ahaan kasre khaalisa inaad qiilo tidhaa ama biico tidhaa iyo damo khaalisa inaad quulo tidhaa ama buuco tidhaa iyo ishmaam inaad qaadato debnaha sidii wax godaya ayaad ka dhigi oo soo yar yuubi kasrena waad ku dhawaaqi qiila baad odhan biica baad odhan waad yar uun walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi qaala wa baaca qaalo iyo baaco dhexdooda iyo waxa la lamidkaa waxa kuugu sugnaaday alkasru kasro mukhlasan isagoo khaalis laga dhigay wa mushaman isagoo la ursiiyey daman damo iyo wa damu damo mukhlasan khaalis laga dhigay waa saddex weji halkaa ayuu sheekhu kaga baxay matnigii yaraa ee ficilka majhuulka ahaa uu inooga qoray halkaasuu kaga baxay yajuusu waxa bannaan xadfulfaacili faacilka xadafkiisa imaa liljahli jahli bihi isaga jahli lagaga sugan yahay in loo xadfo ow liqaradin ujeeddo in loo xadfo lafdiyin lafdiya ow amase macnawiyin mid macnawiya fal awalu ka hore waa marka jahli lagaga sugan yahee ka qowlika waa qowlkaaga oo kale suriqa waxaa la xaday almataacu alaabtii ficilka la majhuuleeyey waa suriqa faacilka kii tuugga ahaa ee xaday lama garanayo waxa la xaday baa mafcuulun bihi ahaaye naa'ibu faacil ka dhig suriqa almataacu ereyga almataacu ihi awal hore mafcuulun bihi bay ahayd haddana naa'ibu faacil baa laga dhigay suriqa almataacu alaabtii waa la xaday wa ruwiya waxaa laga wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam idaa lam yuclam marka aan la ogaan ruwiya waa ficil majhuula ruwiya waa la wariyey can rasuuli illaahi rasuulka ilaahay ayaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalam haddaba ruwiya waa majhuul can rasuulillaah jaar iyo majruurkuna waa naa'ibu faacil idaa lam yuclam marka aan la garanaynin asaariqu ka tuugga ah iyo wa raawi ninka raawiga ee rasuulka ka warinaya wa haani ka labaad waa ujeeddo xagga lafdiga a ah marka loo xadfayo ka qowlihim hadalkooga oo kale weeye man daabat sariiratuhu laabtiisu qofkay fayoobaato xumidad siiratuhu taariikhdiisa ayaa la mahadiyaa qofku hadduu laabtayo u yahay oo cidna uuna xumo iyo xasad u haynin siiradiisa waa la mahadiyaa ereyga majhuulka laga dhigay waa xumida sababta majhuul looga dhigee faacilkeega loo jarayna waa liqaradin lafdiyin oo sajci baa la ilaalinayaa hadalka hore fiqrada hore waxaa weeye mandaabat sariiratuhu sariiruu ku dhammaaday sariiro haddaba xumidad xamad naasu xamid naasu haddii la odhan lahaa xamid annaasu hadalkuu dhimi lahaa xumidat siiratuhu sariira iyo siira ayaa la isku eegayaa sariira iyo siira waa ereyo iska agdhodhow oo hadalka qurxin ayay u kordhiyaan man daabat sariiratuhu xumidad siiratuhu fainahu innahu low qiila haddii la odhan lahaa xamida annaasu siiratahu haddii la odhan lahaa ikhtalad waxa dhinmi lahayd asajcatu sajcigii ayaa dhinmi lahaa وثالثka saddexaad waa ujeedo macnawiyaa marka loo xadfayo ka qowlihi tacaalى ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow idaa qiila lakum marka laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasacsada fi lmajaalisi majaalista fafsaxuu waasacsada yafsax illaahu lakum ilaahay baa idin ilaahay baa idiin waasicin waidaa qiila marka la yidhaahdo unshuzuuna fanshuzuu haddaba rabbi halkaa aayadda maxalu shaahidkeegu waxa weeye idaa qiila lakum tafasaxu idaa qiila qiiladaa faacilkeegii waa la jaray waxaa loo jaray ama sababta loo jaray idaa qiila lakum tafasaxu waa qarad macnawiya oo haddii la sheegi lahaa oo la odhan lahaa amiirku hadduu waasacsada idin yidhaa dee waasacsadadaa waxaa la yeeli lahaa markuu amiirku yidhaa uun laakiin macnihii baa la doonayaa macno caama inuu noqdo oo sacsada cidda kule looma baahna cidday dooni ha noqoto waxaa la rabaa haddaad maqasho ereygan tafasax tafasaxoo ah cidday ka soo fulaysa ha eegin ereygan unbaa muhiim ah waa sacsadaba haddaad maqasho waa inaad ajiibtaa ood waasicinta aad bilowdaa wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye wain mundat ilaydi ila zaadi lam akun بأعجالهم إذ أجشع القوم أعجلوا waa ninkii shanfari la odhan jiray isagoo carruur ah ayaa reerkooga lagu soo duulay isaga carruurnimaa lagu kaxaystay reerkoogiina wax badan baa laga laayey isagana abtirsiintii iyo magiciiba waa laga beddelay reerbaa iska sheegtay oo annaga ku dhallay ku nidhi ku yidhi annaga ku dhallay bay yidhi aabbaha iyo hooyadaa waa kuwan labadii reer colaaddu ma raagtee colaad sokeeye waa gelin baa la yidhaahdaaye labadii reer way iska heshiiyeen inankii yaraayoo la korsanayo halkan lagu korsanayo aabbiyo hooyadiina halkaa degan yihiin oo dadku ay garanayaan laakiin isagu aan garanaynin halkaa garabka sawir yar buu ku lahaan jiray baa la yidhaahdaa halkaa garabka sawir ayuu ku lahaan jiray baa la yidhaahdaa xaafadoodu calaamad ay u samaysatay markuu nin weyn noqday ayuu xan maqlay kii la xamanayo oo la leeyahay qofkanu aabba yidhaa iyo tanuu hooya yidhaa toona ma dhalin ee cidda dhashay hadduu doonayo dee waa xaafadda ah xaafadda aan jaarkana in isag degno weeye xaafadoodii buu maqlay waxbuu ka tixraacay oo wuu yaqiinsaday oo wuuba ogaaday oo uu la kulmay xaafadoodii waxana loo sheegay xataa in calaamadaa uu lahaa waa la wada helay wixii o dhan baa iswada yeeshay markay iswada yeesheen ayuu ninkani dhaar maray wuxuu yidhi wuxuu yidhi maydhan maayo buu yidhi maydhan maayo ilaayo reerkaa abtirsiintayda bedelay boqol nin aan ka dilo boqor boqol ninna fooda aan ka gooyo intaa yaree fooda intaan qabto unban timaha intaa yar ka goyni buu ceeb bay ahaan jirtay dhaqanka carbeed nin fooda laga gooyey timaha haddii laydhaa waa lagaa goynay in lagu dilaa kuu dhaantay ceeb bay ahayd adduunka ceeb baad uga bixaysay waayo foodka goyntu waxay shabahaysay gabadha lasoo guursado marka fooda la qabanayo oo kale ayay shabahaysay kolka waxa weeye waa raganimadii waa lagaa saaray adiga waa lagaa saaray raganimadii oo dunida iyo booska ragga meel kuma lihid markhaatigeeguna waa foodgoynta ah ogow calaamadaasa lagugu dhigtaye halkaasaa ninka lal ayuu yidhi waan la marayaa boqol nin waxaa la weriyaa inuu ninkani kayn ciddaa iska geli jiray reerkii qabsaday uunbu intuu soo duulo ayuu dad xoolo wada ama xoolo dheelminayo ama reer gaar u degan unbuu rag intuu ka laayo baxsan jiray dee nin keligii cararayo ka ingelaya yaa yaa raadsan kara yaa eryan karaya waa laga quustaa uun adduunkaba u ka tegaya hadduu doono marka laisilaawo unbu soo noqdaayo dad habeenkii dibadda jiifo ama gurye ku jira unbu wax ka lahayayo haddana sidii oo kale unbu ubaxsadaa wuu waday sagaal iyo sagaashan nin ayuu ka dilay reerkii boqolkii maxaa uga dhinnaa midh baa uga dhinnaa boqolkii waxay sheegaan kutubta adabka qaar kamid ihi ninkii qadarkiisii ayaa galay wuu geeriyooday sagaal iyo sagaashan kaasuu ku dhintay qola waa la qabtay bay yidhaahdeen qolona uu geeriyooday bay yidhaahdeen si kasta ha ahaatee lama aasin lafihiisii oo bannaan yaalla ayuu mid reerkii uu sagaal iyo sagaashanka ka dilee boqolbaan ka dilayaa uu lahaa ayaa soo maray ul uu haystay uu bartaa wejiga kaga dhufto laf baa ka soo booday laftii baa ninkii noolaa gashay kii noolaana isagoo dhintay buu dilay baa la yidhi laftii darteed buu dhintay boqolkiiba horta way dhinteen kitaab buu qoray la yidhaha laamiyat lcarab beydkan ayu ayuu aynu ka soo qaadanaynaa wain mundat ilaydi ila zaadi lam akun biacjalihim id adshacu lqowmi acjaluu wain muddad haddii la taago alaydi gacmaha haddii ila zaadi sahayda iyo cuntada haddii gacmaha loo taago lam akun anigu ma ihi biacjalihi mid degdege ma ihi id ajshacu lqowmi dadka ka ugu hunguriga weyni acjalu waa ka degdega wuxuu leeyahay ninkani haddii rag cunto lasoo hor dhigo ninka u hor farxashe ma ihi buu yidhi waayo ninka ugu hunguriga weyn ayaa cuntada booba ereygaa acjalihina waa ismu tafdiil laysa calaa baabihi ma degdego unbuu u jeedaaye uma degdeg badni melihi hadduu uma degdeg badni yidhaah nafyigu qeydkuu ku dhacayaa degdeguna wuu u sugnaanayaa degdeg oo dhan baa ceeb ah wuxuu leeyahay anigu asal ahaanba nin degdegaba ma ihi haddii ragga cunto lasoo hordhigo waa la iiga horeeyaa buu leeyahy o laiga hor bilaabaa wain muddad muddad waa ficil majhuula muddad waa ficil majhuula faacilkii waa la jaray ujeeddada loo jaray waa qarad macnawiya weeyaan qarad macnawiya waayo hadduu odhan lahaa hebel hadduu gacanta taago ma taago hebelkaas unbuu iska ilaaliyaabaa la odhan lahaa laakiin gacantaagidunbuu ninkani u baahan yahay ama nin gaajoonaya ha taago ama nin dheregsani ha taago ama nin ka mudani ha taago ama ninuu ka mudan yahay ha taago war haddii ragga cunto lasoo hordhigo anigu ma ihi ninka koobaad ee gacanta fidiya wa in muddad haddii la taago alaydi gacmaha haddii la taago ila zaadi saadka iyo sahaydana loo taago lam akun ma ihi biacjalihim ka ugu degdega ama ka degdega ma ihi id ajshacu lqowm qoomka ka ugu hunguriga weyne acjalo waa ka degdege eh waa qarad macnawiya markaa faxudifa waa la xadfay alfaacilu faacilkii waa la xadfay fii daalika kaa dhexdiisa kullihii gebi ahaan liannahu lam yatacallaq bihi kuma liannahu tacalluqin qaradun wax qaradihi iyo ujeeddo bidikrihi isaga sheegiddiisa waxaytu xudifa meel kastooo la xadfay faacilulficli ficilka faacilkiisii fa innaka adigu tuqiimu waxaad joojin maqaamahu faacilka meeshiisa almafcuula bihi mafcuulu bihigii wa tucdiihi waad siin mafcuulka axkaamahu faacilka axkaamtiisii almadkuurata lahu ee loo sheegay fii baabihi baabkiisii fatusayiruhu waxaad ka yeeli marfuucan la rafciye ayaad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa kadib mansuuban la nasbiye wa cumdatan cumdo ayaad ka yeeli bacda an kaana intuu ahaa kadib fadlatan dheeraad wa waajibo taakhiiri mid waajib loo taakhiirinayo ayaad ka yeeli canilficili ficilka ayaa laga taakhiirin bacda an kaana intuu ahaa kadib jaa'izo taqdiimi taqdiimkiisu miduu bannaan yahay calayhi laga hormariyo wa lahu waa la ta'niifin alficlu ficilka waa loo ta'niifin in kaana hadduu yahay mu'anasan mid la ta'niisinayo taquulu waxaad odhan fii daraba zaydun camran daraba zaydun camran markaynu leenahay waxaad odhanaysaa duriba camrun oo camarkii waad iska godi isagoo mansuub ahaa wa fii daraba zaydun hindanna zayd marka la xadfee hindanna ay faacil laga dhigo waxaad odhan duribad hindu hindaa la garaacay fa in lam yakun hadduuna ahayn fil kalaami kalaamka dhexdiisa mafcuulun bihi hadduuna ahayn naaba darfu darafkiibaa wakiil noqon aw iljaaru walmajruur ama jaar iyo majruurka ayaa wakiil noqon aw ilmasderu ama masderka ayaa wakiil noqon taquulu waxaad odhan siira waxaa la socday farsakhun farsakh wa siima waxaa la soomay ramadaanu ramadaan wa mura waxaa la soo maray bizaydin zayd wa julisa waxaa la fadhiistay juluusu lamiir amiirku siduu u fadhiisanayey baa loo fadhiistay walaa yajuusu ma bannaana niyaabatu darfi darafku inuu naa'ib noqdo walmasderi masderku inuu naa'ib noqdo ilaa bihalaaثati shuruudin saddex shardi haddii aan la helin axaduhaa saddexdaa midkood an yakuuna waa inuu yahay mukhtasan mukhtas waa inuu yahay falaa yajuuzu ma banaana haddaba duriba darbun in la yidhaha duriba darbun darbun ma aha mukhtas walaa siima zamanuna ma banaana zamankaasi ma aha mukhtas walaa ctukifa makaanun ma banaana makaankaasi ma aha mukhtas waa licadami ikhtisaasihaa ikhtisaas la-aanta darteed fain qulta haddaad tidhaa ikhtisaasku saddex buu mid ahaan ku sugnaadaa baan idhahnaa inuu calam noqdo in al lagu daro in sifo loo yeelo fain qulta haddaad tidhaa duriba waa la garaacay darbun shadiid wuu bannaan yahay waayo shadiidkana sifaa oo ikhtisaas u ah wasiima waa la soomay zamanun tawiil wuu bannaan yahay waayo tawiil baa lagu sifeeyey wactukifa waa la ictikaafay makaanun xasan waa la sifeeyo xasan baa la sifeeyey jaaza wuu bannaan yahay haddii sidaa la yidhaah waa lixusuuli khaas noqoshadii way xasishay bilwasfi wasfiga iyo sifada ayay ku xasishay athaani mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay mutasarifan mid mutasarifa mutasarifka waxaa looga jeedaa midan laasimaynin icraabka nasbaha ah laa mulaasiman mid laasimaya looma baahna linasbi nasbo calidarfiya lagu nasbiyo darafnimo aw ilmasderiya ama masdernimo lagu nasbiyo falaa yajuusu wa ma banaana subxaana allah oo kale subxaanu in la yidhahyo la godo waayo masderiyay laasimtaa subxaana allah weligeed waa mansuub bidami ma banaana calaa an yakuuna sidii isagoo a naa'iban mid naa'ib ah manaaba faacili ficlihi ficilkiisa faacilkiisii meeshiisii mid fadhiistay almuqadari ee la qadarayey calaa anna taqdiirahu taqdiirtu inay tahay yusabaxu waa la tasbiixsadaa subxaanullaahi saasi ma banaana yusabaxu kaygu ba'du iga kasbiye oo buu yidhi yusabixu looma baahna waa yusabaxu subxaana subxaanana wiiga kor dhigayo waa la godaya yusabaxu subxaanullaahi ma banaana sidaasi wala yujaau lala iman maayo ida jaa zaydun walaa yuja walaa yujaau idaa jaaa zaydun idaa yujaau idaa jaaa zaydun tani waa mamnuuc in idaada daraf laga dhigo oo fi maxalli rafcin la yidhi waayo waa fii maxalli nasbinuun calaa dana majhuula idaana waa naa'ibu faacil ma banaana calaa ana idaa inay idaa naa'ibatu wakiil ka tahay cani lfaacili liannahumaa labaduba waa idaada iyo subxaanadu laa yatasarafaani isma bedbedelaano waxay laazimaan nasbahay laazimaan ama maxalu nasbaha ayay laazimaan athaalif mas'alada saddexaad anlaa yakuuna yuuna noqonin almafcuulu bihi mafcuulu bihigu mawjuudan mid mawjuudoo la heli karayo hadalka yuuna mafcuulun bihi mawjuud ahan yuuna joogin hadduu mafcuulun bihi joogo dee isagaasaa laga dhigi naa'ibu faacil falaa taquulu odhan maysid duriba alyawmu maanta waxaa la garaacay zaydan zaydanna mafcuulun bihi weeyo alyawma baad iska godatay ma banaana war alyawmu dan darafnimadii u daa oo naa'ibu faacilka zayd ka dhig khilaafan waxaan khilaafaynaa lilakfashi sheekha akfash iyo walkuufiyiina nimanka kuufiyiinta qoladaasaynu khilaafnay wa haada shardu shardigani aydane jaarin wuu dureersanayaa fi ljaari waalmajruur jaar iyo majruurka shardigani wuu ku dureersanayaa oo sidaasoo kale unbuu ahaani waalkhilaafu khilaafku jaarin wuu dureersanayaa fiihi dhexdiisa aydane waxtaja waay waxay xujaysteen ay deliishadeen almujiizu ka bannaynayaa wuxuu deliishaday biqiraa'ati abi jacfar abi jacfar qiradiisii liyujzaa qowman bimaa kaanuu yagsibuun qowman buu nasbinayaa yujzaana majhuul buu ka dhigaya abi jacfar haddaba liyujzaa qowman marka la yidhaah yujzaa waa majhuul mafcuulun bihigii waa qowman mansuubna wuu ka dhigay naa'ibu faacilkuna waa bimaa jaariya majruurkaa mafcuulkiioo jooga ayuu jaariya majruurkii naa'ibu faacil ka dhigay abi jacfar wa biqowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayay deliishanayaan nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi wa inamaa yurdi lmuniibu rabbahu maadaama macniyan bidikrin qalbahu wa inamaa yurdii wuu raalli gelinuun almuniibu ka towbakeenihii ihi rabbahu rabbigii unbuu raalli qofku hadduu tawbakeene yahay rabbigii buu raalli gelin maadaama intuu daa'imsan yahay macniyan mid loo qasdayo bidikrin dikri looga qasdayo qalbuhu qalbahu qalbigiisa haddaba ereygaa macniyan waa ismi mafcuul oo naa'ibu faacil qaadanaya mafcuulin bigii waa qalbahu oo waa la nasbiyey naa'ibu faacilkiina ereyga bidikrina baa laga dhigay jaariya majruurkaasaa laga dhigay fa uqiima waxaa la joojiyey bima oo aayadda ku jirtay liyujzaa qowman bima iyo wa bidikrin oo gabayga ku jira maca wujuudi qowman kiyo qowman oo mafcuulun bihi uu joogo aayadda wa qalbahu qalbahu iyadoo joogto gabayga wa ujiiba waxaa lagaga jawaabay canilbeyti gabayga biannahu gabaygu daruuratun waa daruura daruurana lama qiyaasto wa cani lqiraa'ati qiraa'adana waxaa lagaga jawaabay qiraa'ada abi jacfar biannahaa iyadu shaaddatun waa shaad wa yuxtamalu waxa kaloo suurtagal laga dhigay waxaa la ixtimaal la geliyey an yakuuna alqaa'imu inuu yahay ka istaagaya maqaama alfaacili faacilka meeshiisa damiiran damiir mustatiran ku qarsoon fi lficli ficilka oo caa'idan u noqonaya cala algufraani dembi dhaafka almafhuumi laga fahmay min qowlihi tacaala qul waxaad tidhaahdaa liladiina aamanuu kuwa iimaan kale waxaad ku tidhaahdaa yakfiruu way dhaafayaane yakfiruu way dul qaadanayaane ay liyujzaa si loogu abaaliyo algufraanu dulqaadka qowman qoom si loogu abaaliyo weynamaa uqiima almafcuulu bihi mafcuulun bihiga waa la joojinayaa gaayatu ma kii qaayihii isagoo ah fiihi dhexdiisa uu ku jiray annahu almafcuulu haani inuu mafcuulu haani yahay waxaa mafcuulun bihiga naaibu faacil looga dhigi karaayo oo keliya liyujzaaga marka la eego inuu mafcuulu haani yahay wadaalika jaa'izun kaasina waaba jaa'iz dee waa mas'ale iska bannaan oon hadal lahayn waidaa xudifa marka la xadfo alfaacilu faacilka marka la xadfo wa uqiima lana joojiyo shay-un shay la joojiyo oo min haadihi alashyaai shayadan ah maqaamahu meeshiisa wajaba waxa waajibaya tagyiirulficli ficilka in la dooriyo oo la bedelo bidami awalihi awalkiisa kii oo la daminayo maadiyankaana maadi ha ahaada ow mudaarican wa bikasri maa kii kii la kasrinayo qabla aakhirihi qabla alaakhirka ahaaday fi lmaadi maadiga wa bifadxii kii oo la fadxinayo fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa taquulu waxaad odhan duriba waa hadduu maadi yahay wa yudrabu baad odhan hadduu mudaaric yahay idaa kaana mubtada wa idaa kaana markuu noqdo ficilku mubtada'an mid lagu bilowday bitaa'i zaa'idatin ta ziyaadaa waa ka obiyo toban wasan ow bihamsati waslin ama hamsatulwasliga waa sagaaliyo toban wasan shaaraka waxau la wadaagi fi dami damaha awelka ثانيه حرفك لباد با اوله اول كيس لا وداغي في مساله تاي مساله تعدا كوبيو 10 وزن اي تعدا اول كنا waa la damin ثاني كنا waa la damin labadaba damay wada qaadan وثالث حرفك صدحات به ضمها لا وداغي اوله اول كيس في مساله الهمزه مسالها همسها waxay noqonaysaa taasina 19 wasan taqulu waxaad oran tacallamtu almas'alata mas'aladii waan bartay markaad leedahay taada waa inaad godaa caynkana waa inaad godaa ilain ta baa lagu bilowdee tucullimat ilmas'alatu baad odhan mas'aladii waa la bartay bidami taai ta'daa damini waa awale walcayni caynkana waa damini waa haaniye wa fii indalaqtu bizaydin zayd baan la tegey markaad leedahay hamsu wataayo isaga saddexaadkaa la damin waxaad odhan unduliqa bizaydin baad odhan unduliqa bidami lhamsati hamsaha waa damin waa koobaade wadaa'i da'dana waa damini waa saddexaade qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu aayad qur ku yidhi faman idura ayuu yidhi ninka eh, loo dhibaato geliyo idura haddaba aayaddaa qur'aanka ah xilliga wasliga uddura baad odhan marka eh, xilliga aad doonaysa inaad ka bilowdo uddura baad odhan laakiin markaad waslinaysa kasraha nuunkaad ku dhufan faman idura baad odhan uddura wey markaad ka bilaabaysa iyada uddura hamsaha koobaad waa la goday ile waa majuule da'da oo ka saddexaadana waa la goday ilan hamsatulwasli bay ka biloobatee weydabtudia ubtudi'adanaaba ka mid ah waydabtudia ah. iminka ibtadaa buu ahaayo hamsa laga bilaabayey waydabtudia ah marka lagu bilowdo bilficli ficilka qiila waxaa la odhan udura baa la odhan bidamilhamsati hamsaha kiioo la daminayo wadaai dadana la daminayo aayaddii udura haddaad hadal ka bilaabanayso udura ugu dhawaaqo hamsaha god haddaad waslinaysana hamsaha lama akriyo dee faman idura dhe oo nuunka iyo daadka un isku dhufo wa qaala alhudaliyu wuxuu yihi ninkii ree hudayl gabay wuxuu leeyahay aada iyo aada loogu bogo khulafadii cabbaasiyiinta ninkay geeri ku timaad waa lagu dul akhriyi jiray ninkan shan wiil buu dhalayoo sanad qura iyo meel quray ku wada dhinteen shubanbiyood baa kaga dhacay shan wiil uu dhalay baa meel qura ku wada dhintay gabayganuu tiriyey markii shanta wiil ay ka dhinteen gabaygan beydkanu aynu ka soo qaadanayna mid ka mid a sabaquu hawaya wa acnaquu lihawaahumu fatukhurimu welikulli janbin saracuu sabaquu waxay ka badiyeen hawaya wixii aan jeclaa ayay ka badiyeen doonidaydii way ka badiyeen buu yidhi oo dee way dhinteenba waxaan la doonayay inay ii noolaadaan ay si u noolaadaan ayaan doonayey sabaquu waxay ka degdegeen hawaya wixii aan la jeclaa ayay ka degdegeen wa acnaquu waxay u degdegeen lihawaahumu siday doonayeen bay u degdegeen fatukhurimu waa la asal gooyey buu yidhi fatukurimu wiilashaydii waa la asal gooyey oo midi kama noola buu yidhi xididkaa loo saaray buu doonaya inuu yidhaah fatukhurimu halkaa markuu marayo ayuu isa sabirsiiyey wuxuu yidhi ma cid baa waari ma cid baa waari kol haddayna cidi waaraynin waan iska adkaysanayaayo waan samrayaa walikulli jambin masracu ma cid baa waari weeye walikulli jambin dhinac kaste waxaa u sugan masracu masrac iyo geeri baa u sugan dhinac kastaaba maalin unbuu galgalan doonaa buu yidhi waa la kala horeeyaa uune waxba ma aha buu leeyahay maxalu shaahidka aynu u soo qaadannay gabaygan waxaa la majhuuleeyey ficil taawlmudaawaca sita kolka waa in awelkana la godo haanigana la godo waa fatukhurimu fa'du ficilka kama tirsana ficilku takharama buu ahaa takharama maxaynu odhanaynaa haddaba tukhurimu tukhurimu baa la odhan tukhurimu ta'diioo awelkiiya waa la damiyey kha'diioo haanigiiyana waa la damiyey fatukhurimu waa la asal gooyey walikulli janbin dhinac kasta waxaa u sugan masracun dhicid baa u sugan wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficilka almaadii maadiga ihi hulaasiyan hulaasi markuu yahay muctalal wasadi barhtankana ka buka hulaasi barhtanka ka buka naxwi qaalo wabaaca oo kale markuu yahay jaazan laka waxa kuu bannaan fiihi dhexdiisa waxa kuugu bannaan halaahu luqaatin saddex luqadood ayaa kuugu bannaan ixdaahaa midkood wahiyo lfusxaa waata ugu fasaaxada badan kasru maa waa in xaraf la kasriyo qabla alalifi alifka hortii ahaaday fa tuqlabu lalifu alifta waxaa loo qalbinayaa an ya hadaba qaalo maxaan odhan luqada fasiixada ah qaafkaa la kasriyo qiilo ayaan ugu dhawaaqi baaca maxaan odhan biica ayaan ugu dhawaaqi athaaniyatu ta labaadna ishmaamulkasrati ishmaamulkasri waa kasraha oo la ursiiyo shay-an shay baa la ursiyin oo mina dami damihii ah tambiihan isku baraarujin cala alasli asalka la isku baraarujinayo wahiya lugatun fasiixatun aydane waa luqa fasiixo ah maxaa la odhan qiila debnaa soo yarayu indhoole u um, indhooluu ma arki karayaa la yidhahdaa indhoole ereyga indhoole ah soomaalida dad baa ka doodo waxay moodeen indhool indhuu leeyahay in la leeyahay war indhoole indhamma lehee indhamalaha maa la yidhaahda bay yidhahdeen indhamalaha indhoole eeg indhuu leeyahay maaha waa indhamale weeyi indhoole wuu la-yahay weeyi indhoole indhuu leeyahay yaan loo fahmin haddaad kii indhaha bilaa indhaha ahaa tidhaa waa indhoole indhuu leeyahay uu leeyahay aad ka dhigto waa khatar moogtahay eeg waa indhamale baa loo jeedaa indhoole indhamale ama indhalaawe waa sax wey indhalaawe haddaba ninka qofkaa indhoolihii ihi ma ma garan karayo ishmaamkan hadda aan doonayno waayo ishmaamku waa dama daciifa iyo kasra qawiya weeyaan labadaasaa la isku darayaa waa debnaha la yaro yuubaya saasaa la odhanayaa qiila qiila eg waxa weeye codku ilaa xad buu daciif yahay laakiin waxaa si toosa u muuqanaya un debnaha yuubidoodunbaa muuqanaysaa athaaniyatu ta labaad ishmaamulkasri waa kasraha oo la ursiiyo shay-an shay oo min adami damo ah tambiihankii oo laysku baraarujinayo cala alasli asalkii wahiya luqatun waa luqo fasiixatun welibana fasiixa aydane athaalithata ugu dambaysa ee saddexaad ikhlaasu dami awalihi awalka damihiisa oo khaas laga dhigo weeye fa yejibu markaa waxa waajibaya qalbul alifi alifta in loo bedelo waawan wow in loo bedelo alifta wow baa laga dhigayaa markaa fa taquulu waxaad odhan quula waxaa la yidhi ama buuca waa la iibiyey wahiya qaliilatun wayna yar tahay waa kii gabayaagu odhan jiray alla dhallinyarnimo la iibinayo miyaan helo buuca ayuu isticmaalay ereyga buuca ah waxaa jira gabaygaa ninka ree hudayl uu tiriyey sabaquu hawaya baa ku qornayd hawaya luqadda fasiixa ah ee af carabigu waxay ahayd hawaya inaan la odhane maxay la yidhaah hawaaya ayay ahayd luqadda fasiixi ihi eh. waata uu qur-aanku ku yimid oo magac kastoo alif watoo maqsuura alifkiisa ya looma bedelo hadda casaa haddaad leedahay u shaydii dee ya fadxisan unbaad ka dambaysiin maxaad odhan wamaa tilka biyamiinika yaa muusa ilaahay markuu yidhi muuse maxaad gacanta midi ku haysaa muxuu yidhi qaala hiya casaaya atawaka'u calayha wa ahushu bihaa calaa ghanami weliya fiihaa ma'aaribu ukhraa bal nebi muuse su-aasha la weydiiye jawaabtu bixiye eeg ismaba le waxa l maxaad midigta ku haysaa maxaa kaga fillayd casan jawaabtu casan bay ahayd muxuu yidhi hiya iyadu war hadda iyada lama weydiin magaceeg iyadun baa waxay taa la weydiiyey hiya iyadu casan hadduu ka odhan laha casaaya yadani waa anaa leh yaale miyaa la yidhi usha eeg iyadu waa ul anu an leeyahay balada hadalkan eeg iyadu waa ul anu an leeyahay atawaka-u calayha waan ku yartukubaa maxaad ku qabsataa miyaa la yidhi waahushu bihaa calaa hanami arigana caleentaan ugu daadiya iyo dheemaasha weliya fiihaa maaaribu ukhra ilaahu dano badanoo kalena waan ku qabsadaa taloma in laga qaadayuu mooday maxaynu nidhahnaa nebi muuse maxaa sheekada inta alle ku kalifay maya sidaa maaha warka intan la eg waxa nebigu uu ku kalifay waxa way qofku jecel yahay baa jaani siiyey la hadal ilaahay baa la hadlay kol hadduu ilaahay la hadlay hadalka inuu soo koobo ma hadee ila waqti baa laga sii yara qaataa qofka haddaad jeceshahay waxbaad kaga sii dardarsanaysaaye kolka waxa weeye waxay ku kaliftay inuu de hadal dheer soo bilaabo waa maqaamu lbalaaqa baa loo yaqaanaa maqaamu lbalaaqa qofka ilaahay balaaqada baray usluubiyada ayuu ka faa'iidaystaa jaanisyada aad buu uga faa'iidaystaa oo ilaashada haddaba waxaynu arkaynaa nin kale oo gabayaa ah waa abu jaf jacfar baa la odhan jiraye oo hawayadan hawaya uu yidhi hawaaya odhanaya sharaxa ayaa hoosta ku qabanaya wuxuu yidhi هوايا مع الركب اليمانين مسعدون جنيبون وجثمان بمكة موثقون وحول هوايا كي أن شعلا مع الركب صفر كي معوغ اليمانين الرأي ayuu musciid la fogaaday qofkaan jeclaa buu yidhi safarkii reer yamaneed buu raacay ninkani maka ayuu ku xidhnaa maka ayuu ku xidhnaa oo talow maki jeel bay leedahay waaba xarame jeel bay jeelal bay leedahay haa la isku xidho horeyba way u jirtay haddana way leedahay jeelal baa ku yaalla cidda la garan waaye lagu edbiyo kolkaa ninkani jeelkaa maka ayuu ku xidhnaa wuxuu idhi hawaaya kii aan jeclaa maca rakbi safarkii alyamaaniin reer yamaneed ayuu muscidu la fogaaday safarkii ree yamaneed buu raacay waanan jeclaa buu yidhi oo niyo haddii adu aad jeclayd isna miyuuna ku jeclayn muxuu kaaga tegey janiibun buu yidhi dhinacyadaa laga galay janiibun dhinacyadaa laga galo qasab baa lagu kaxeeyey buu yidhi oo haddaa adigu maad raacdi maxaad adu raaci weyday wa jusmaanii bimakata muusaqun anna makaan ku fikaysanahay buu yidhi jidhkaygiina halkan maka ayaa lagu xidhxidhay oo lagu figeeyey buu yidhi haddaba waxaan u jeednaa maxalu shaahiidka hawaayadan uu yimid baa badnayd keenuna hawaya buu yidhi gabaygeenaasi kana hawaaye buu yidhi hawaayadana luqada carabiga aad u badnayd in sha allahu tacaala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam